ka dheer guri guri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran kulan dhegaystayaal halkan oo idaacadda kulmiye ku soo dhowaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waa soo gelayso taariikhu waxay ku asteesan tahay labaatanka oktoobar labaatan saddexy labaatan qodobada barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona xukuumadaa saxiixda maamul goboleedka madaxweynaha hirshabeelaa saxiixay madaxweynaha soomaaliya hortiisa lagu saxiixay saraakiintaa saxiixday beelaha laga saxiixay arintaas in la fuliyaa xalku ku jira waana in la fuliyaa culimada soomaaliyeed oo ku baaqday in la fuliyo heshiiskii horey ay u gaareen beelaha soomaaliyeed ee wadadega gobolka shabeellaha dhexe kaasi oo ahaa in qofkii qof dila sharciga la horgeeyo lana toogtaa si uu baaqi u noqdo dhiigga halkaasi ku daadanaya qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdixasiis xasan laftagelin ayaa kulamo ka wada degmada xudur ee xarunta gobolka bakool haddaba ujeedada kulamadaasi maxay yihiin dhiirigelinta abaabuulka iyo sidoo kale dhilgar istaag oogan ay ka jeestaan la dagaalanka nimanka khawariijta maadaama ciidankeena maamulka iyo dhammaan cid walba ay dagaalka galayso aan loo ka har lahayn barnaamijka ayaan kugu soo gudbin doonaa waraysi arrinkaasi ku saabsan kulamadii ugu dambeeyey oo ka soconaya gobolka bakoolkaasi oo lagu dardargelinayo dagaalka ka dhanka ah al-shabaab qodobada sidoo kale barnaamijka xog waraysi aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona golaha abwaanada soomaaliyeed waxay baaq ka soo saareen colaad beeleedka ka jira gobolka shabeellaha dhexe kaasi oo sababay khasaare kala duwan oo isugu jiray dhimashiya dhaawac iyo burbur hantiyadeedba xubintii kalamaan sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan sugaantaasi qaybaha dambe ee barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan waa mar kale iyo xog waraysi sida aad og tihiin ama aad aragteen maalinta colaadda aabbayaashu waxay aasaan wiilashooda maalinta nabaddana wiilashu waxay aasaan aabbayaashooda walle war ma harin walle war ma harin gebigebi ka guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo sixiliyo godob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya e isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku mar kale kulan wanaagsan dhegeystayaal ayna ku bilowno qodobka ugu horeeya ee barnaamijkeenan xog waraysi maalmihii u dambeeyey waxaa dib u bilowday dagaal beeleed beele halkaasi wadadega u dhexeeya gaar ahaan gobolka shabeellaha dhexe dagaalkaasi waxa uu dhaliyay khasaare iskugu jira dhimashiya dhaawac iyo burbur hantiyadeed iyadoona guryaha dadka shacabka halkaasi deganna dab la qabadsiinaya baaqi kala duwan ayaa loo diray dhinacyada halkaasi ku dagaalamaya inay si deg deg u joojiyaan colaadaasi maadaama halkaas uu dhiig badan uu ku daadanayo sheekh soom wuxuu ka mid ahaa culimaadiinka soomaaliyeed waxa uu soo jeediyey in la fuliyo heshiiskii marsii horreysay ay si wada jiro u gaareen beelaha kala duwan ee gobolkaasi dega in qofkii qof dila sida ugu dhaqsiyaha badan cadaalada loo horgeelina toogto si halkaasi uu baaqi ugu noqdo dhiigga ku daadanaya bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah tuma salaatu wasalaamu calaa rasuulillah sala allahu alay salam waa mahadsantahay masaadi kumin oo salaamay rumaanka namaqlaysa aada iyo aad baan uga xunnahay waxyaabaha oo ka socda shabeelada dhexe gaar ahaan meel dadka qaraabada ee ahalka ee wada dhashay in abtiyiin ade iyo in adeer ah iyo in aaba hooyo oo maanta wax kasta oo dadku ku midaysan yahay hadii halaheda diin iyo adii dirsnimo halaheda hadii dhalasha halaheda ku midaysan oo rixmka ah waxyaabaha oo shaydaanku uu dhex dhigay aad baan waxunnahay ehm, dadkuna kulliisuma xumo akhyaar badan ay leeyihiin oo juhdi badana culmadu gelisay oo khiyaarta gelisay oo dhaqanku gelisay meesha waad ogta waxaa intaas wakti badan ku bixiyay madaxweynihii hore dalka mudane sheekh shaleesh axmed iyo imaamkii iyo owaaskii wase ehm, maxamuud iyo martay ah mudaahirintuba way ku bixiyeen akhyaartii oo aljeesta hogaaminaya ku bixiyey markii laba colaadinta reedlaba dad ole weyneed oo markaas socotay ay istaajisay ay dadaaleen oo alla joojiyey ayaa dhinaca kale aagan looga furay waxaanan aaminsanahay anugu sheeksuumuga waxaan aaminsanahay gacan saddexaadaa ku jirta gacanta ku jirtana waa gacanta oo maaratay ah, nimanka kan dalka nabadgelyada u diidan oo doonayaan in oo ayagoo lagu mashquulo oo dadka ay isku mashquuliyaan oo fursad ay ka dhigtaan dadka khilaafkiisa dhexdiisa dad noocaas ku shaqaynaya ayaa dadkan dadka hurinaya tacsiyahayna ilaahay shahaadadooda u aqbalo ilaahay ha u naxariisto meel khayr allaha geeyo gacankaga darnaa dhashay kuwa dilan maalin maalmaha kamid a ah ayay horta taraa cadaalada ilaahay hortiisana laga dhuumama doono midda kalena lagama dhuuma karo waxaan ugu baaqaynaa cid kasta Ehm, arintaas faraha kula jirta oo ay faraheedu aysan ahayn fara wanaag iyo heshiiskana inay kala baxdo cid kasta xaq kaloo la yaab leh qof kaas cad loo dilay ee nin muslima ah eh, aan aaminsanahay in qofkaas kaas cadka loo dilay eh, ahlu tawxiidka ah khayr badan aan u aaminsannahay oo ilaah agtiisa aan ugu rajaynayno ehm, qofkii dilana daalim eh, uu yahay oo ilahay sida qur-aankiisa uu ku leeyahay ruux mumina kaas ah qofta u dila wuxuu leeyahay maalmatiisa waa jahanamo isoo ku waaraaya oo kulana waaraaya cadaab ilaahay iyo lacnada ilaahay iyo cadaab aliima ah kabacdi cadaab eh, uu leeyahay oo nin noocaas ah oo qofkii khudbusilba ka sacdo qof u dila dadka dhan soo wada dila ay lamid tahay oo lacnada ilaahay helaya qofkii noocaas ahay eh, ay ahday maxkamad in la geeyo oheeda inuu qabiil noqdo amase dad uu noqdo wax la yaab la waaye marka qofkaas cad loo dilay ninkii dilana dembigaas uu leeyahay inaad tidhaahdo anagaa naarti ninkaas naarta u waajibtaa anigana masayriga hayaa asaa naar kala doonahaasaa wax dilaha inaad tidhaahdo oo walaalkeedo janno ku jira usoo aaraasaa anuu naar aada caqli xumo ka weyn oo dalka iyo dadka qaala jirto dadka dhahaya walxaan aaraa dhahaya ee aaraan jirinaa dhahaya waxaanu leenahay ogaadha qofka la dilo walaalkaa amba waalidka amba qaraabada marximkaaga ah kii dilay in la qisaaso oo sharciga la horgeeyo maxkamad la horgeeyaa diintu kartaa ee ma qabto inaad u aarto haddaa qof kaloo biri oon didkii geysan soo dishana kii wax diloo kalaa lamidna ka haysaa waxaana lacnada ilaahay iyo carada ilaahay iyo goodigaas weyninka badan ayaana kodaada kala kulmaysaa dadka markaa dad islaam dhexdooda sidiisaba inay isdilaan uma banaana waxaanu leenaha marka dadka guryaha gubaayo oo muslimiinta hoygoona kicina barakcinayayo dadka inxawahay ku faanayo oo soo duubayayo kuwa dilaayayo kuwa caarayo kulligood waxaa kusugan tihiin khatarhaa ku jirtiin cara ilaahayaa ku dhex jirtiin lacnadaa ku dhex jirtiin duogaan leenahay gacmaan ka qabahaynaa alla u tooba keenaan leenahay naar wixii horu dhacana waa ka digna haddana waa irindigaynaa ilaahay naartiisa oo adadkaysa kale aysan jirin oo bini-aadanka ma ogiy iyo dhagax maog dhagxaanta maog wax kale aan kuhuraynin ha u bareerina lacnada ilaahay iyo cadaabka ilaahay ka joogaanu leenahay dadka akhyaarta ah ee aan ognahay in dad fidnawadayaal ah ka xoog badiyeen waxaa leenahay xabuusanina xoogiina isu geeya gacmaha ka qabta dadaala kuwa waxaa layahaayaba juudigooda iyo dadaalka ay ku halhalayska ku wadaan ka gaabi yaan laga noogin islaaxinta iyo dibushiisiinta iyo orodka iyo caqli celinta yaan laga nooginalen waan la guulaysaa insha alla moolana dawladan waxaan ka rajahaynaa Eh, in la horgeliyo baagii amase bayaankii cadal la yidhaahdo oo qofkii qof dila in la dilo aanu soo saxiixinay oo qofkii qof qofka tuuga inuuna gaali lahayn oo qofka burcadka iyo qofka qofqaatila la yidhaha madaxweynuhu qofka qof dila qaatila la yidhaha ninkaa jidka ismaalada dhigtana burcadaa la yidhaha qabiilna maahayn qaraabana maahayn intaasaan isku waafaqsannahay waa waa xukuman yihiin waa saxiixan yihiin dhaqanka oo imaamka iyo ugaaska iyo boqorka u sareeyaana saxiixay culummadaa saxiixda maamul goboleedka madaxweynaha hirshabeelaa saxiixay madaxweynaha soomaaliya hortiisa lagu saxiixay saraakiiltaa saxiixday beelaha laga saxiixay arintaas in la fuliyaa xalku ku jira waana in la fuliyaa waxaan codsanaynaa in dowladu dadaalka ay wado ku darto dadkaas sida dib-u-heshiisiinta juudga loogu bixinaayana in cadaalada lagu bixiyo qofkii qof dila lasoo qabto qofkii ismaaradiisa lasoo qabto sharciga la marsiiyo taasaan dawladana ka rajeehaynaa kana codsahaynaa oon horena uga codsanay kana si weynaa waaya dadkaas dhibaatooyinka ugu badan isgaarsiinayaan waxay iska beegsanayaan birmageedyada sida caruurta iyo haweenka culimadiinu weli ma isku day inaad ku baxdaan dadkaasi oo aad nabad kala dhex dhigtaan waa isku daynay waa isku daynay khiyaaraan dirnay kharashaan ku bixina waktigaan ku bixina kamabana sanacwe maalin baan kusku wadnaa laakiin waxau iri nin shaacira waxau iri idaa alfu khalfahum haadimu kafaa fakayfa bibaanin khalfahu alfu haadimin haddii kun wax dhisaysa hal oo wax dumina uga dambeeya saaka kunka dirbi dirbiga kunni mise hal nimaa dumi kara ee ka waran hadii kumu duminaysaa loo xadhisaayo marka dadka wax nabada raba ee nabada uduuda ku bixinaa aada u yar dadka oo maartay ah, maangaabka ah ee la isticmaalana waa badan yihiin kuwa oo isticmaalayane waa kuwa oo aan garanaynin aakhiradooda iyo adduunyadoodu wax uga halaabaayo ee saacadaas alooshooda lafa ah oo la cayaar ah oo waxa loo soo tuuraayo sidada kukorxla leeyahay kaliya u muuqato marka waxawaaye laakiin maka noogoyno caba sagiir iyo ciroole iyo e, culumo iyo haween iyo dhalinyaro iyo gabadrowga dhiigooda naftooda hudur maahan waa muctaram waa lawada in la wada ilaaliyaa waana ka dign waana ka digana qofka muminka naftiisa in dhibaato loo geysa imaankiisa cilmigiisa sharafiisa umahad celinay madaxweyne sheekh saliim u mahad waaska iyo imaamka iyo dhaqanka iyo gudiga calijeerta madaxda uu yahay u mahad celinaayo dhaqanka aan kala kaca lahayn ee beelaha walaalaha laftooda khiyaartooda u taagan nabada waxaan leeyahay kulligiina yaysan inka adkaani kuwa oo shabaabku soo dirayna xoogiina mideeya duudigiina mideeya hadaa culumadana aan safka horaa ka nahay aan wada midoowno nin heer hebel iyo heer hebel ma jiraane dadku waa dadka kulligood waa ilma waa qaraabo waa ahl waa deegaan waa dir waa muslim waxa sidada ku wadana waa khawaarijta waa ina khawaarijta layska qabtaa danta ay leeyihiin in agaga laga soo baxo marka intaas waa kulligood ma ahayn heer hebelaa wax wada heer hebela wada ma inta sidada wada shaybaan u adeegayaan khawaarij u adeegayaan waanu naqaan waxaanu leenahay marka baaqiygu waxaa kuwa qalbiga laga xadaayo oo walaalkaas soo dila leeyahow ilaahay ka bad akhyaartuna kulli ha kacdo intii dhiigil ha kacdo juudiga horu u socdana hala lamulaabo meeshii la rabay in loo gudbo markii la rabay in loo gudbo walaala hore isu dilay oo deegaanka aan ka qaybtid dhaxa la dhameeyey ayaa oo wax yaran ka dhinaayeen boqolkiiba ka badan la dhameeyey si aantaa loogu gudbinaa aaggaan cusub la furay ujeedadana waanu helnaa waa in dadka oo janaalak ilaa sabuulinta udhexaysa gufeyska uga jiro oo cadowga difaacaya inay kasoo baxaan oo almashquuliyaa la rabaa marka waxaanu leenahay waan ognahay cidda waxaa waday waxaa sidaas boqolkiiba boqol u aaminsanahay waa si dadku ahalka uga sicilin waana walaal waan heshiin karaan gacan saddexaad oo khawaarijta ah ku jirta gacantaas waa inaan iska wada qabanaa kaasi wuxuu ahaa sheekh sam oo ka a ah culimaadudiinka soomaaliyeed baaqna u jeediyay dhinacyada kala duwan ee ku dagaalamaya qeybo ka mida ah gobolka shabeellaha dhexe gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawaada guracan geed baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira qurux u baxay gulufguluf ku tgybarnaamijka xog wareysaad idaacadda kulmiye magaalada muqdisho ayuu idinkaga imaanaya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdixasiis xasan lafta gareen ayaa kulamo isxog wareysi la qaatay qaar ka mid a ah qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada xudur ee gobolka bokool iyo siyaasiintaba kulamadaasi ayaa lagu dardargelinayay bilaabashada dagaalka wejiga labaad ee ka dhanka al-shabaab arrimahaasi ayaan wax ka weydiiyey agaasimaha warfaafinta madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed cali ibraahim bandhabo waan dhawahay ayaana aada mahadsantahay bahda kulmiye madaxweynaha dowlada koonfur galbeed mudan cabdicaziis xasan maxamed dhigireen wafdi heerkiisa sareyso uu hogaaminayo ayaa maalmahan ku sugan magaalada madaxda gobolka bakool gaar ahaan degmadiisa xodor oo runtii ka socday muddooyin badan abaabulkii ugu dambeeyey ee la dagaalanka khawaariijka oo runtii ay soomaali saxintay in markan ay tahay markii la kicin lahaa nimanka khawaariijta ah reer gaar ahaan degmada reer xudur waxay diyaar u yihiin oo ay diyaargarowgii ugu dambeeyey ku jiraan sidii kooxdan nabajeedka ah lasaga qaadi lahaa bedela-aan madaxweyne cabdicasiis laba degareen iyo wafdigiisii golaha wasiirada iyo ay qayb yihiin wasiirka gaashaandhigga soomaaliya taliya ka-shaqeynka ciidanka sawirka dalka soomaaliyeed oo horay isagana usoo gaaray madaxweynihii qaranka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo runtii ku baaqay dagaalkan oo runtii ahmid ahmid gooni ahla siiyey in wadankan laga dulqaado saxon sidoo kale gudoomiyihii golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo runtii soo gaaray magaaladan ayaa ku dhawaaqay ayagoo si wada jir ah u wada dhawaaqay in dagaalka labaad wjigiisa uu furan yahay horeyna ugu furnaa reer bokool gaar ahaan ay qeyb ka ahaayeen mar walba si kabarinta lasaga dhaco ayuu madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxweynaha dawladda koonfur galbeed iyo gudoomiyaha golaha shacabka ay si wada jir ah ay ku dhawaaqeen bulshada iyo saraakiisha reer bokool gaar ahaan reer xudur loogu baaqay in dagaalka lasii wada madaxweynaha jaasiis oo runtii u horay xaqiijintii hirgelinta balamadii lagu balamay ee ka dhacay degmada xudur ayaa runtii wili ku sugan magaaladan asiga golihiisa wasiirada wasiirka gaashaandhigka soomaaliya mudan cabdiqaadir jaamac iyo sidoo kale taliya ku-xigeenka ciidanka xooga dalka soomaaliya janaal ufro ayaa weli ku sugan magaaladan si loo hirgeliyo balamaadkii lagu balamay ee ahaa dagaalkan furmaha lsk laysla galo ayuu madaxweynuhu halkan u joogaa madaxaanto casiis labdi gareen waxayna dhab ka tahay in laiska difaaco laiska dhiciyo nimanka waqtigooda dhamaaday gobolkooda gobolkooda dhacay ee la yiraahdo kawaariij kuntii dowladda koonfur galbeed oo aan kala har lahayn ayaa ku sugan bogool si looga qab qaato dagaalka wejigiisa labaad ayadoo la doonayay in qorsho wadajir ah oo ay dhanka maamulka bulshada iyo dhammaan shacab weynaha magaaladan ku dhaqan guud ahaan gobolka bogool loo wada doonayo in laiskaga dhiciyo khabaariijtan bulshada ayaa runtii hadda maraya xeerihii ugu dambeeyey ee abaabulka madaxweyne cabdicasiis laftigayan uu ku joogay magaaladan shalay maanta wuxuu kulamo muhiima ah ula qaadanayay saraakiisha ciidamada odayaasha dhaqankoo runtii laf dhabar u ah dowladnimada soomaaliyeed gaar ahaan bulshadan oo runtii laga soo tacaalay muddo badan xaalado kala duwan oo runtii leh muddadii soddonkii sanaha burburka ahaa marjicii loogu dambeeyay ee loo laabanay ahaa odayaasha dhaqanka ay madaxweynuhu kulamo muhiim ah la qaadanaya maalmahan isagoo runtii ay isla qaateen ay odayaasha dhaqanka iyo madaxweynaha in la bilaabo waktigan intaa waqtigii laiska dhicin lahaa oo laiska sifeen lahaa khawaariijta sidoo kale habeenka oo runtii ayagana dagaalka aan la-aantooda la geli karin oo muhiimad gaar ah u leh dhiirigelinta abaabulka iyo sidoo kale in gar istaag xoogan ay ka jeestaan la dagaalanka nimanka khawariibta maadaama ciidankeena maamulka iyo dhammaan cid walba ay dagaalka galayso aan loo kala xarlaxayn si ay ayagana u dhiirigeliyaan maadaama haweenka ay kaalin muhiim ah ay ka qaadan karaan in nimankan lasiro asagana kula muhiima ah kula qaatay magaalada xajar dhalinyarada laftikooda ayaa kulamo looga hadlayo xaaladahan rarkii nimankan waqtigooda dhamaaday ayaa ayagana ay madaxweyne cabdicaziis la qaatay kulamadana way sii socdaan haddaan kula hadlaayo waxaa socdo kulamadii ugu dambeeya ee lagu bilaabi lahaa mar dhow waxaan la maqli doonaa meelo badan oo cadowga oo soomaaliyeed ee qabaariid la yiraahdo laga qabsaday anaga dawlad ahaan waxaan rabnaa si mideysan anaga iyo bulshadeena wadana oo gacmaha ishaysana in la wada dhinto ama in la wada noolaado lagu noolaado xur lagu noolaado farxad lagu noolaado caafimaad hadii kale nimankan magaaladan eh, dhulka soomaaliyeed laguma fiirsan karo waa go-aan si wadajir ah loo wada gaaray ee bulshada iyo maamulka ay isla gaareen midamid ahaana anaga wixii karaankeena ah awoodeena ah ayaa waqtigaan la doonayaa in loo jeediyo dhanka dagaalka wejigiisa labaad wuxuuna madaxweynuhu u qaatay tootihiisa korigiisa waana diyaar madaxweynaha isaga ayaa furamaha kasoo hadli doono waana maadsantahay waaya afyaan waxaan kuweydiiye dagaalka muxudur ayuu ka bilaabanaya wejiga labaad mise deegaanada kale oo bay deegaano badan oo la ogya in shabaab haystaan waa maadsantaha ayaana kaas waa qorshe guud halka ka bilaabanayo annaga ka maamul ahaan dib ayaan kaga soo sheegi doonaa waanan arki doonaa ayagoo meelo badan qabaariigta laga qabsaday ku toosan dhulka boqol qorshooyin badan ayaan noo degsan qorshe ayaan ku dhaqaaqaynaa dhulkeena wuxuu noqon doonaa dhul xur ah oo aysan shabaab aysan sii joogi doonin waxaan rabaa halkaan fariin inaan ugu diro wiilisha la kalday ee walaalaheena ah weligaan intaad haysataan dadkiina kusoo noqon maahan haddaadan dadkiina kusoo noqon dadka aad ku jirtaana la dhimaan doonaa meesha ayaa ka dhigi doonaa ka hor jaanishaad haysataan waxaan jeclaan lahaa inaad ka faaiidaysataan aada dib soo noqotaan dadkiina usoo noqotaan martaan dhaqanintii martaan noloshii asaasiga aad soo noqotaan agaasimaha warfaafinta madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya ayuu kaasi ahaa maxamed cali ibraahim meel dhexo oo la istaagaahi maanta soomaaliya kuma taallo ama shabaabaa tahay ama kan shabaab la dirirayaa tahay shabaab qoraqaada kula dirir gurigaaga ha ka ijaaran gaarigaaga ha ka ijaaran meesha uu jooga ha tegin dadka u sheeg carabkaaga kula dagaal wadaalika adcafuliimaantii waxay daba socotaa taasi cadow waa hal laba ma aha waa shabaab qaraxa shabaab baasw ka soo bixiyey lacagaa lagu bixiya dhammaan wiilasha shabaab jooga wiilal taajiriin oo milyaneera oo xisaabaad ay ugu jiraan ma aha calidheeraha meelaha baqbaqlaayo shayddaanka iyo hebel deeriyaha mujrimka kale oo kasii weyn bangiyo baase uguma jirto baasadeenna waaye marka kan qaraxa isku xirxirayaa dembiile ah baasadii lagu soo gaday qaraxaas isku xirxiray kii bixiye dembiile ma aha waayo qofka loo sheegaayo oo caqligiisa uu aqbali karo dembiilaa tahay adaa ka weyn laanna adiga lacag haddaadan dhiibi lahayn ninkaan qaraxu isku xira maheli lahayn kan lacagta dhiibaayow waa adiga dembiilaha koobaad waa adiga naftaada kuma badbaadi kartid kun qofood naftooda in la laayo madaxweynaha jamhuuriyaddan ahay la iguma imaa karo la igalama hadli karo qof shabaab horta loo haysto maya wallahi ninkaa waa loo yeer waa ku khasbanay maxkamadiisau tegay ahlan wasahlan shabaab waay meesha war waa ka bax anaan la iigu imaa karin saraakiisha amnigaan loogu tegi karin nabadoon ma aha xildhibaan ma aha wasiir ma aha waxba ma aha shabaab xeer inanka daba socdo cudurdaar ma lahan iyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garishirtiyey gelingelin ka daran garya garishirtiyey gelingelin ka daran dhinac qofba gees harsamay gobol gobol ka go'ay gole gole u duday garab garab ka tegay geed labada dhinac qofba gees harsaday biyogal iyo webi goor laysku daray lama kala garto kala mana gurmaan gunti maha habeen qof xilaa gartee ingidiba la furo gooraan fogayn haddaan la garan dadku kala go'iyo gabar rag isku dila waxba kama geline guurbay rabta waanay heli kayaan geesiyow murtigu garashayga soo malaay murtigu garashayga soo malaay gayigu dunto qabaa soo malaay gayigu gurmad buu qabaa gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo sixiliyo godob godob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo markanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan ee barnaamijkeenna wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihi gobollada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa war kalamaaney qof kastaoo xaq jira iyo haddaan xara ka dhuudhuuman xulufaa'u shaydaan haddaan xaalku ku adkaanin reer xamar balaarugay hadduu soo xirxiri waayin qof kastoo xumaan wada haddaan shacab ku soo xoomin nin shabaab xayeysiinayiyo kii u qabaxiiso labaduba haddaan waa xaq jira xididka loo siibin dadweynaha xanaaqsani haddii uu xabsiga geynin xogta iyo warkoodii haddaan nii xaalaynin xarafkuu daraad qoray haddaan xeerka lagu saarin amni lagu xasila iyo haddaan nabaddu xoogaysan dhallinyaradu xeebaha hadday wada xaraabaysan xilli dhexe habeenkii haddaan suuqu noqon xaami meeris uu sugaal xulay ayaan kuugu soo xiriye allayle xalaaliguma dhalin laba xaniyo aryaa gorgoro waxaa kaloo la yidhi xisbiga xisbiga xisbigow hama ogaan masalooyinkaa jira arrin murugta weeyo ma arayn u baahane war cabdulla ma xisbiyaad furatay war dalku laba xisbi u yeelanaya miyaa laydin dhehen dee somalilan saddex xisbi baa ka jirta war midaa magacu yaala xisbigiianti wadaagaa weliba ka dhaganyihiina warba maxaa nooga yaraynhaysaan buntland sideed baa ka jidha war xisbixisbigiinna maqaane xaynxaynta macawisleyda iyo ciidamada xooggu xagjiriinta inay laynayaan waa xaqiiq sugan hamaasino yahuudi buudkalutumudaasataawiyaay warkalamaanay fayador hadda ka hor wuxuu yidhi xaafaddaa degan tahay waxaa ku nool sagaal dumar ah oo kaa qurux badan toddoba dumar ah oo kaa dhaadheer sagaal dumar ah oo kaa gaaban iyo gabarh kale oo i jecel in ka badan intaad adigu jeceshahay waxaa ila shaqaysa gabar markasta kasta ii dhoola caddaysa iyo mid kale oo igu dhiiragelisa inaan hal mar uun la hadlo gabadha hoteelka aan wax ka cuno cuntada ka samaysa shaaha halkii ay skorku dari lahayd malab bay ku dartaa laakiin haddana adigaan ku jeclahay kaali abdikuusow dumaalada intihaana santiriyadaka jaaliye kaqaniyida fadaase war hadda kahor la yidhi nin odayaa ah wiilkiisa waxbarasho u diray dibaddow muddo ku maqnaayo waa soo laabtay markuu yimidna odaygu wuxuu yidhi maandho waxaad soo baratay idoo sheekadu u socotana waxaa loo soo dhigay qada ay saarantaha wasalad hiliba kadibna wiilka abiis wuxuu u sheegay inuu soo barta falsafad maandhow falsafad xaa la yidhaahuu wuxuu yidhi falsafad hadda qofka soo barta wasladan hilibka oo raashinka saaranow laba wasladood kaaga dhigi karaa kuguna qanci karaa kadibna odaga inta cadkii qaatoo la sii jeestay ayuu yidhi adigu cadka labaad cun aniga igu qancinini oona miyaw falsafadii sheega oo dhisraadlaybahaytii war filisofaraan ahay miyaadan maqli jirin alla ilaah kuwa badanoo barfasoorra sheegahayun idaacadaha iyo kuwa ka doodaya maqlo inaysan xabad ogaynaan hubaa walba waayadan aqoon-yahanku waa yaryahay akhristayaasha badan warwar mahaysaana hooyo faylasuufarada ayaa gabadheeda wiil wiilna uu xiriir kala dhexeeyey soo waxay wiilka iyo gabadhana waxaa la isu ahaa markay wada hadlayaan malabay dhanaanay iyo erayo jiljilicsan inay waxa weeye isweydaarsadaan kadibna gabadhii oo suuqa ku maqan ayaa taleefankeedii oo soo dhacay hooyo qabatay kadibna wiilkii sidii dabeecadda u ahaydba wuxuu la soo booda malabay hooyadii faylasduufarka ahayd oo isla markiiba baaqii fahantay waxay tidhi maandhooba gacaliya waa malabka hooyadii dhashay in yar kadib ku soo celi war faylasuufarkii ugu darnaa shiinayso ahay waxaanu la magacaabi jiray guwaansiin wuxuu ku riyooday hadda ka hor inuu balanbaalis yahay wuxuu yidhi waxaan riyada ku arkay anigoo ah balanbaalis joogta meel aad u qurux badan jawiguna uu aad u macaan yahay ase ahaatee markuu waagu baryey ee aan hurdada ka toosay ayaan waxaan is weyddiiyey inaan ahay balanbaalisku riyoonaysa inay bini aadam tahay iyo inaan ahay guwaansuugii bini'aadamka ahaa oo ku riyooda inuu balanbaalis yahay faylisofarkaas balanbaalbalanbaalmadiiskarafadaw baalay baroor isku eri horta waxaan arkay brofesor birqaayoo shiinaha jooge isaguna falsafad miyuu soo bara doonaa wariyaha b b c ayaamahan waxay doontayha iska qortaahe waxay dhaheen qof walboo muggaad riyoonayso luuqaddaad ku hadlaysa ma taqaan war waxaa kaloo la yidhi shabaab israa'iil haddaan laga adkaa waayin islaamnimo la sheegtayo dadow malihin iimaan war intuba jahligaa ka daran aryaadhaha qaraxii u dambeeyey ceelasha ka dhacay shabaab waxay dhaheen falastiin aan ugu aarayna xamaas ma yaabtay he war afkaa ka boobae macnuhu waa israa'iil warba waa allah ka cafiyo israa'iil iyagaa ka xun war wax kastoo xun walaxaa ka sii xune wax khawaarij ka xun ma jiraan ilaahay rasuulkiisaana sheegay war naarba naara ilaahay ku magangalaasa leeri warnimayow yuhuuddu waxay falastiin ka rabto waa la yaqaanee shabaab waxa uu naga rabayaa yaqaanaa war iyaganba aqoon waxay kaa rabaan war anuu waxaan isleeyahay waana aragtidayde shabaab iyo israa'iil ibliiskii amraa ka xun ow ibliiska amrahaya ma maraykanba warnimi ontii aragtuhumo islaamka dhibaasa aawsho maraykanuu aryaadhaha samidee cabdullana waxa uu yidhi how intaa la diiday dar alla dulmi jawlo durbaantuma inta ka diiday dar alla dulmi jawlo durbantuuma warbow isku soo wada duubo wejigii labaad watanu uu daahfuraye baydhabo sidii reer galmudugyo ay qayiilinuune oo kisiyano beertana ninkii daayacaba'ay war kalemaanay war ma haysaane xooggii dalka ku gurguurtaa layidhi shabeelow godadkiiyayna ugu galeenaa la yidhi kuwa la soo qabto sidii owrtii u xidhiidhsanna ay soo bandhigeen marka haddii nimankii ciidciidkii laga saaray haddana godadkii shabeelow loogu galay xaggee harsanay ku gamba doonaan qarsho ma jiro meel lagu gabado mana jiro gacan loo baxsado cadaa gowracay tolka miyaa ka dhacday waredhaa war ma haysaane eh. shabaabka maanta lagu warjaafay shabeellow eh. waxaa la sheegay inay halkaasu ahayd dabageliska ugu weyn ee koonfurta gobolka mudug ay ku lahaayeen haddii sidaa loogu firin biqleeyeyna eh. oo maanta ay iskugu baqdeen caad waxaan idiin xaqiijinayaa dhulka ma kala taqaaniine ilaa iyo jawlo laga gaaro geed ay isku aatiyaan oy fooda ku qabtaan inaysan ku arki webi suujimbada iyo badda jowle ma og tahay caga lama dhex jooje miyaa ku dhacday warana waxaan maqli jiray badda jawle badda jawle badda jawloon la jooji karayneyha aryaadhahaanna waxaan maqli jira badda jawle eebbaa ku jira oo ka jururuqsiyahaaya war colka jabay haba jabeene yay u habar wacanayaan warna waxaan dhihi lahaa wakaa jabe maxaa la jelaa war bashiiro waxaad ka tagtay jabkooda intii jeclayn jabkooda jariidkay ka qoslayaane maxaa la jeclaa jabka war kalamaanay shabeellada dhexe dagaalkii sukeeye ee masiibadaha weli waa ka socdaa waxaanan dhihi lahay qaraaboy dagaalkan waxaa mudan kawaariij war waxaa layidhi dadkaan dhegaalahayn ma dhacayso waane dhinacyada dagaalamaa haddii ay warka samadoonka maqli waayeen waxaa ila quman awood ciidan in lagu kala celiyo oo laga hortago foolxumada socota wax la dhowran kara ma ahane dad badan oo samajeclo ahoo maanta hadlayna waxay ku taliyeen dowladdu inay ciidan kala dhex dhigto oo weliba hubka dhigis lagu sameeyo war hadda dowladdu khawaariij bay la ma qabiilla dulmi isku dilayay ciidan u haysaa war dowladdu waxay khawaarij ula dagaalamaysaa waa inay dadkeeda ka badbaadiso qabaa'ilka isdilayay dadka dilayaana waa la mid shabaabkaana ku danaysanaya u shaqaynayaan marka cid kasto dadka disha oo xaqdarra dhiig ku daadisa khawaariij kama sokeeyaan maanta war dowladdoy shabaab naga celi annageena na kala celi iskuma qabatee ha la kala daayo anducaysanedheha allow diriir sokeeyo colaadoonimayne nagadami allahayo amiindhahadadweynoamiin allahayow xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijkai xog waraysi oad kala socoteen idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho markanna heesta gabagabadii barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo taariikh durugsanaydi oo ilaa dowrka maanta isku diray dhexdiina jiray dhexdi anducaysane ee dhaha allow diriirsokeeyo aan dooni mayne dadweyno qarashiyo tacab xilmi lagu dadaaliyo midnima loo dareeray dunidaad arkaysaan durba horumar gaadhay dayaxaa dalag beerashiyo tacab xilmi lagu dadaaliyo midnima loo dareeray dunidaad arkaysaan durba horumar gaadhay

idinkuna darxumayo qabiil baad ku duushaane dayartii kacaysaba haddaadoo xanaysaan dayartii kacaysaba haddaadoo xanaysaan waa dibu dhaceen aanisdayno waa talo waa dabar go'eene aanisdayno waa talo dakani kacaysa bahda doohanaysa

haysaneedha hallow diriir sokeeyo amaan dooni mayne naga damii colaada amindhahadadweyno